alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wa can ilimaamayn aljaliilayni waxaa laga soo naqliyey labadii imaam ee waaweynaa abii xaniifata washaaficiyi raximahum allahu tacaala labadii imaam ee waaweynaa ee abii xaniife iyo shaafici ahaa waxaa laga soo raray labadoodaba ilaahay ha u naxariiste qaala inay yidhaahdeen in lam yakun ilculamaa'u awliyaa allaahi haddaynay culammadu ahayn awliyadii ilaahay falaysa lilaahi waliyun ilaahay weli uma sugnaan culammadu hadday noqon waayaan awliyadii ilaahay ilaahayba awliye ma leh dee ilaahaynu awliye leeyahayna waa qatcigo waa yaqiinoo waa la hubaa oo adilladaa ku soo aroortay awliye inuu ilaahay leeyahay alaa ina awliyaaa allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyaau allah waa laynoogu sheegay qur'aanka awliyadii ilaahay maadaama qur'aanka laynoogu sheegay ilaahay awliye waa u sugnaatay marka wuxuu tilmaamayaan culammadu waa awliyadii ilaahay marka falaysa lilaahi waliyun weliyun baa ku xidhan shardiga ku xidhanna waxay tahay in lam yakun ilculamaa'u awliyaa allah culammadu haddaynay awliyaaullaahi ahayn ilaahay weli uma sugnaan weli inuu u sugan yahayna adiladaa sheegaysa idan marka hadday adiladu sheegayso inaa awliya ilaahay u sugan tahay culammada ayaa awliyadii ilaahay ah macnuu saasuu dhacay baaxisiinta qaarkood waxay tilmaameen labada qowl qowlka abii xaniife laga soo naqlinayaa sanadkeedu qawi ma aha oo nin daciifa ku jira oo ma sugna laakiin shaafici waa ka sugantay inuu sidaa yidhi ahlu cilmi badan baa hadalkan soo naqliyey oo yacnii labada imaam ku waafaqay wa qaala alimaamu alxaafidu abulqaasim ibnulcasaakira raximahu allahu tacaala imaamkii xaafidkae abulqaasim loodhan jiray ibnu casaakir ilaahay u naxariistee wuxuu yidhi iclam yaa akhii ogow walaalow wafaqana allaahu wa iyaaka limardaati ilaahay hana waafajiyo annaga iyo wa iyaaka adigaba limardaati raallihaanshaha ilaahay hayna waafajiye wajacalanaa haynaga yeelo miman yakhshaahu cidda ilaahay ka baqanaysa qaar ka mid a haynaga yeelo haynaga dhigo wa yattaqiihi ka baqanaysa xaqa tuqaatihi baqashadii uu xaqa u lahaa ka baqanaysa qaar ka mid ahaynaga ah dhigee anna luxuuma alculamaa'i masmuuma sidaa ogowda in hilibka culammadu uu sun yahay oo mid sunaysan yahay ogow wa caadatullaahi caadada ilaahay tacaalaa ilaahay isagaa korreeye fii hadki astaari muntaqisiihim kuwa markaa culammada nuqsaaminaya oo nuqsaanta u nismaynaya oo dhaleecaynaya asturadooda markaa dilaacinta la dilaacinayo caadada ilaahaya ku saabsannaa macluumatun waa mid la yaqaano wa anna man atlaqa lisaanahu ku kastoo sii daayey carabkiisa fil culamaa'i culammada ku sii daayey oo dhaleecayn bisalbi ceebayn uu ceebaynayo ugu sii daayey salbigu waa ceebaynta bisalbi ceebayn uu ceebaynayo iyo cay uu caayayo ugu sii daayey ibtalaahu allaahu tacaala qabla mowtii bimowti alqalbi ilaahay wuxuu ku imtixaanaa geeridiisa ka hor ruuxaasi intaanu dhiman bimowtil qalbi qalbigiisu inuu dhintuu ilaahay ku imtixaana oo culammadii hadduu caayo oo dhaleeceeyo oo xaqdarro uu sidaa ugu caayo yacnii qalbigiisaa dhimanaya waxaa loo jeedaa culammada qumman baa loo jeedaa culammaa usuuga shareecadii taxriifinaya beddelaya kutubo xoorka noqday ama baatilkii xaqa ka dhigaya ama xaqii baatil u sawiraya yacni ama baatilka iska raacaya yacni kuwaa looma jeedo ee yuxarifuuna alkelima can mawaadici kuwaas laga tilmaami maayo ee fadiilada culammada u sugnaatay waxaa loo jeedaa culammada mustaqiimiinta ee sugan culammada marka mustaqiimiinta ah ee toosan ayaa markaa loo jeeda falyaxdar iladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim falyaxdar ha ka digtoonaadaanu ha ka baqaan aladiina kuwii yukhaalifuuna can amrih khilaafayoo ka baxayey amarka ilaahay waxaa kaloo lagu fasiray can amrihi amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo culammada qaarna rasuulkay u celiyeen culammada qaarna ilaahay bay u celiyeen rasuulkana aayadaha ka horreeya waa lagu soo sheegay an tusiibahum fitnatun inay haleesho fitno ha ka baqaan weliba waxaa adhara in looga jeedo rasuulka in loo celiyo damiirka falyaxdar aladiina ha ka baqaan kuwii yukhaalifuuna khilaafayey ee ka baxaayey can amrihi ay can amri rasuul rasuulka amarkiisa ka baxaayey oo khilaafayey an tusiibahum fitnatun inay fitna haleesho ha ka baqaan aw yusiibahum ama inuu haleelo cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wa xanuujinaya ibnu casaakir sheekha la yidhaahdaa waxau idhi culammada hilibkoodu waa sun waxaa loo jeedaa dadka culammada hilibkooda cunaya ee xamanaya ee caayaya oo hadday xantaan waxay ka dhigan yihiin inay cunayaan bay ka dhigan yihiin marka dadka hilibka culammada cunaya waxay cunayaan waa sun yacni iyaga ayaa naftooda dhibaya waxay ka dhigan tahay sun inay cunayaan caadada ilaahay ee dadka markaa culammada nuqsaamiye ee dhaleeceeye caaya uu asturkooda ku dilaacinayo ku fadeexadinayo ku kashifaayo waa macluumo waa la yaqaanaa ruuxii doona culammada qumman ee toosan inuu fadeexadeeyo caayo aw dhaleeceeyo yacnii isaga ayaa ilaahay fadeexadinaya ceebahooda asturan ka doonaaya markaa inuu kashifo yacnii ilaahay baa ceebihiisa kashifaya man tatabbaca cawrata akhiih tatabbaca allaahu cawratah waman tatabbaca allaahu cawratahu yafdaxu walow fii jawfi beyti xadiis kale waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ka raacraaco dabagala yacnii ceebta walaalkii ilaahay baa ceebtiisa dabagaloo fadeexadiya kuu ilaahay ceebtiisa dabagalana waa fadeexadiya walow gurigiisaba ha ku sugnaadee isagoo markaa asturan oo gurigiisa ku jira ilaahay ka kashifaa ow fadeexadiya marka yacnii bikayri xaq in cid loo dhibo ama culamo ha noqoto ama kayrkood ha noqote waa in layska jiraa aayaddii sheikhu xagga hore inoogu soo sheegay waa xasuusannahay waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina yacni kuwa markaa dhibaaya mu'miniinta iyo mu'minaadka waxay kasbadeen oo galabsadeen waxaan ahayn ku dhibaya yacnii waxay xambaarteen been abuur iyo dembi weyn ruuxna ceebka ma madhna ee ceebta wixii asturan in waxa weeye tatabbuc lagu sameeyo oo tajasus lagu sameeyo oo la baadhbaadho oo yacni markaa la doono in la basaaso oo dabeed markaas si waxa weeye looga helo ceeb qarsoon oo la kashifo ta noocaasi mid madmuuma weeye mid madmuuma weeye waxaana fadligu ku jiraa qofka in loo xilqariyo nasiixadana hadday mar wax asturan yihiin waa in hoos loogu nasiixeeya laakiin shaygu haddaanu asturnayn waa yihiin shay calan markaa u dhacay oo la muujiyey oo qaladka markaa la arkay xaalka caynkaasa qaladkaa si cad in loo baraarujiyo oo loo sheego si meeshii qaladku gaadhayba saxduna u gaadhaa taasi waa sax ahlucilmiguna weligoodba waa ku sugnaayeen taas oo kutubu ahlicilmi waxaad arkaysaa akhtaada culammada iyadoo bacdigoodba bacdiga kale radinaya ayaad arkaysaa bale a'immadii qaarkood baa isradinaysay marka raddigu madmuum ma aha hadduu yahay waxa weeye mid yacni markaa yacni saxda markaa la caddaynayo oo qalad la baraarujinayo dee waxa weeye waa mid saxanoo waa ximaaya lishariica waa shareecadii oo la dhowrayo xataa shiikha sunniga ah yacni qaladka uu galay ee calanka u galay ee uu faafiyey walow markaa isaga haba uga dhacdo ijtihaadba hadday doonto ha ka ahaato in la caddeeyo inay qalad shareecadu beri ka tahay waa sax saxaabaduna waxa weeye miday isku laasimin jireen ma aha inay markaa yidhaahdaan shaygaa qaladkaa ilaaba ilaa waa in mar walba hoos loo sheegaa ama kor ha u dhaco ama hoos ha u dhace laakiin qaladadii waa la kala saarayaa ma hoos u dhac mise kor u dhac haddii hoos u dhaco qarsoon yahay oo wax markaa shaksiga iyo yacni markaa kan ogaaday ku kooban ay tahay xaalka caynkaasa waa in hoos loogu baraarujiya oo aan la fadeexadin fadiilaana ku jirta asturaaddaa la asturayo man satara cawrata akhii satara allaahu cawratah xadiiskii macruufkaa garanaysaan waatuu sidaa ku soo arooray laakiin shaygu hadduu calan u dhaco waa in calan markaa loo baraarujiyaa oo loo caddeeya ruduudda ahlucilmiga eeg waxaad arkaysaa waxa weeye iyadoo markaa waxa weeye madaahibta iyo markaa culammadu iyo a'immadu xataa ay saradin jireen kutubulxadiis bay ku sugan tahay shuruuxul bay ku sugan tahay yacni kutubta marka musanafaadka la qoray ku sugan tahay yacni araddu calaa maalik araddu calaa abi xaniifa alraddu calaa kada alraddu cala shaafici yacnii a'immadii dhexdooday ka dhici jirtay oo qaarkoodba qaarka kale raddin jireen oo weliba marka waxa weeye kutuba ku qoreen oo ilaa yowmi alqiyaama la akhrinaya ay sidii ugu taallaa lama odhan caalimkii waa la dhaleeceeyeyoo meel baa lagaga dhacay waayo maxaa kitaab loogu qoray raddinta la radinaaye yacni marka waxaa loo asturi waaye qofka marka xurmadiisa ilaalinta la ilaalinayo iyo shareecada xurmadeeda ilaalinta la ilaalinayo waa iyama labadaa markay taagan tahay shareecada haaliba sharciga ka koreeya ashkhaasta ka koreeya saas aawadeed baa saxaabada qaarkoodba qaarka kale radin jireen raddigu madmuum ma aha raddigu hadduu saxan yahay mid madmuuma ma aha ka la radiyeyna haddii waxa weye waxa lagu radiyey ay tahay wax qalada ah ayna sax ahayn wuxuu xaqu leeyahay inuu jawaabo oo isaguna radiyo marka cid kastoo la radiyana ma aha marka cid yacni markaa sunnada laga saaraya ma aha a'imada ahlu sunnaha isradin jirtay oo qaarkoodba qaar tacaqubi jireen saxaabadii nebiga ayaa dhexdooda raddi ka dhici jiray oo istacaqubi jiray cabdullaahi mascuud baa loo yimi markaasaa waxaa lagu yidhi abuu muusa alashcari ayaa wuxuu yidhi mas'aladaas ayuu sidaasuu ka fatwooday waxaanuu yidhi markaa cabdullaahi mascuud abuu cabdiraxmaan weydiiya waa igu waafiqi doonaaye ka warram waa mas'alo dhaxalka ku saabsan cabdullaahi mascuud wuxuu ku jawaabay idan dalaltu haddaan ku waafaqo waan lumayaa buu yidhi haddaan ku waafaqo waan lumayaa xadiis aanu haynin abuu muusa alashcari oo cabdullaahi mascuud markaa hayey oo masalada ku saabsan baa jirtay marka abuu muusa alashcari isagu cudurdaar buu haystay oo xadiisku ma soo gaadhin laakiin cabdullaahi mascuud xadiiska waa hayey dee hadduu xadiiskii khilaafo de wuxuu ku dhacayaa markaysagaa dalaal ayuu ku dhacaya xataa wakhtiyada qaarkood markay saxaabadu istacaqubayaan oo masale isku radinayaan cibaaro adag bay wakhtiyada qaar isku isticmaali jireen ismay necbayn way isjeclaayeen laakiin khayro shareecada ay u kayroonayaan baa markaa keensatay inay cibaarada wakhtiyada qaarkood isku adkeeyaan ya haddana markaa iyagoo isjecel nabigu sala allahu alayh wasalam ashyaada qaladadee dhacaa wakhtiyada qaarkood intuu kaca ayuu odhan jiray maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada wa kada dad xaalkoodu muxuu yahay waxaa iyo waxaa samaynaya axaadiis mutacadid oo badan bay ku soo aroortay markaasuu isagoo ciddii aan magacaabin ayuu si guud u dawayn jiray wakhtiyada qaarkoodna yacni tasmiyadu waa dhici jirtay amaba markaysaga xooy wajhan liwajhin inuu markaysaga waxaa ka radiyo bi'sa khatiibu khatiibulqawmi anta dadkii oo joogu sidaa ku yidhi mid qore u khudbadeeya adaa u xun hadda maaragtaa marka waxa waxaweye labada usluubba waa jiraan dadka qaar waxay odhanayaan waa inaan ruux la magacaabin sawtaa nebigu odhan jiray maa baalu aqwaamin yaa dee mar walba saa ma ahayne mararuu nebigu magacaabi jirayba waa jirta iidanuu lahu fabi'sa akhu lcashiira waa ruux mucayanay ku saabsan tahay ma adunu fulaanan wa fulaanan yacrifaani min diinina shay-an nebigu waa magacaabay laakiin saxaabadu waa u xilqariyeen mawdicii waxay ku bedeleen fulaanan wa fulaanan laakiin nebigu yacni ashkhaas mucayanayn ah buu sheegay oo hebel iyo hebel ah laakiin caadada saxaabadu waxay ahayd haddii markaa shay fadiilo ah cid saxaabada ka mida loo sheego arrinkiisa way magacaabi jireen waana faafin jireen haddii shay aan fadiilo ahayne nowcan maa nuqsaan laga fahmayo shakhsi loo sheegana shakhsiga waa qarin jireen deedna masaladay sheegi jireen faqaama cukaashatu bnu muxsan faqaala udcu allaha an yajcalanii minhum waa magacaabeen isagii qaala anta minhum suma qaama rajulun aakharu ninka kale waa garanayaan saxaabadu laakiin maxay u magacaabi waayeen fadiila aanu xambaarsanayn hadalkan oo waxaa laga yaabaa dee in loo qaato marka isagaa ninkan in eh, uu yahay nin eh, aan sidaas ahayn oo fadli weyn aan lahayn in loo qaataa dhici karta saas aawadeed way tajhiiliyeen rajulun aakharu bay yidhaaheen culammada xadiisku markay sheegayaan waxay yidhahdeen riwaayaadka xadiiska waa la baaray hal riwaayooo sanad sugan ku soo aroortay oo ninkaa magiciisa lagu hayaa ma jiro dhammaan saxaabadii joogay majlis mashhuuday ahayd joogay ruux magacaabay yacni markaa lama soo noqdo xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa sanad daciifay ku soo aroortay nin lagu magacaabayo sanadkaasna waa daciif buud uma sugna marka sanad sugan yacni laguma hayo ninkaa magaciisa calaa kulli xaal mas'alada ku saabsan culammada cayda la caayo ama dhaleecaynta la dhaleeceeyo yacni waxaa ku sugan dembi weyn baa ku sugan ruuxa dhaleecaynayo xaqdarro ku dhaleecaynayana yacni waxa ku dhacaysaa ciqaab adduunyo inay u soo degdegtana waa laga yaabaa cuquubadii aakhirana waa u dambaysaa calaa kulli xaal adilada uu sheikhu soo arooriyey waxay caddaynaysaa dadka xamalatul qur'aanka ee qur'aanka xambaarsan qur'aanka bartay dadka baraaya hadday markaa barayaan qur'aanka tilaawadiisa iyo akhrintiisa iyo hadday barayaan qur'aanka macaanidiisa iyo tafsiirkiisa mid walba in la karaameeyo la sharfo inaan la dhibin inaan la caayin oo la dhaleecayn inaan la xamanin oo xanta qofka muslimka la xamanayaa maadaamay xaaraan tahay cidda ama culammada ama marka ahlulqur'aanka ahina xantoodu waa ka sii daranta oo dembigeedu waa ka sii weynaanayaa marka culammada xantooda aadah la ysaga jiro ashyaada xantu saa'iqa ku tahay ama suwarka laga soo reebay waa halkeeda laakiin wixii markaa aan ruqsad loo haysan baynaad iyo aad laysaga jiraa oo layska ilaaliyaa albaabu alraabicu fii aadaabi mucallimi alqur'aani wa mutacallimih baabka afraad wuxuu ku saabsan yahay fii aadaabi mucallimi alqur'aan ka qur'aanka dadka baraya aadaabtiisa wa mutacallimihi iyo ka qur'aanka baranaya aadaabtiisa yacni mucallimu lqur'aan aadaabta looga baahan yahay inuu la yimaadaa maxay tahay ka mutacallimka qur'aanka baranayana aadaabta looga baahan yahay maxay noqonaysaa labada mid walba akhlaaqiyo aadaab baa looga baahan yahay wax waa wadaagaan oo labada mid walba waa looga baahan yahay waxna waa ku kala gaaroo qaarna waxaa looga baahan mucallimu lqur'aan qaarna mutacallimu lqur'aan wax ka dhaxeeyay wadaagaanna waa jiraan oo ikhlaasku ugu horeeyo haada albaabu maca albaabayni bacdahu hiya maqsuudu lkitaab baabkan maca albaabayni bacdahu labada baab ee ka dambeeyaa la jirkooda saddexda baabba hiya maqsuudu maqsuudulkitaabi waa maqsuudkii kitaabka weeye kitaabka waxaa looga jeeday ee ugu sii muhiimsane mucda ahi waa saddexdaa baab toban baab buu ka kooban yahay laakiin saddexdan baab baabka afraad ka shanaad ka lixaad saddexdaa baab baa mucdi kitaabka ah waana ugu dheeryahay wa huwa tawiilun muntashirun waana dheer yahay oo muntashirun waa faafay wa ana ushiiru ilaa maqaasidihi mukhtasaratan fii fusuul anna waxaan tilmaamayaa maqaasidda uu leeyahay baabkan baan tilmaamayaa mukhtasaratan xaal la soo koobay fii fusuulin fasalla gudahood ayaan ku tilmaamayaa maqaasidda markaa baabkan liyashuula xifduhu si u fududaado qaybista la qaybaya wa dabduhu iyo qabashada la qabanayaa in shaa allahu tacaala marka baabkani qudhiisu waa dheer yahay koob iyo labaatan fasal baan filayaa inuu ka kooban yahay baabka lixaadna isagu aad baab u dheer yaho siddeed iyo konton baab buu ka kooban yahay dhowr iyo konton baab buu maraya lixdan buu ku dhow yahay faslun awalu maa yenbagii lilmuqri'i waalqaari'i an yaqsida bidalika wajha allahi tacaala awalu maa kii ugu horreeye yembaqii u habboon lilmuqri'i ka qur'aanka dadka u akhrinaya waalqaari'i ka qur'aanka akhrinaya muqri waa ka qur'aankii dadka baraya dadkiibuu u akhrinaya waa baraya qaariguna isaga akhrinaya marka midna waxa weeye waa mucallimkii waa muqri ah midna waa mutacallimkii oo waa qaari ah an yaqsida bidalika wajha allahi tacaala inuu uga qasdo wejiga ilaahay oo wejiga ilaahay uga jeedo ilaahay dartii waa inuu uga jeedaa qur'aanka uu akhrinayo iyo qur'aanka u baranayo ama uu barayo qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu allaha inay allaha caabudaan mooye wax kale lama amrin waxay allaha caabudayaan mukhlisiina xaalay u saafi yeelayaan lahu ilaahay addiina cibaadada waxay cibaadada u saafi yeelayaan xunafaa'a xaalay ka soo ilanayaan shirki dhammaantii wa yuqiimu salaata iyo inay salaadda oogaan yacbudu bay ku cadfan tahay wa yu'tuu zakaata iyo inay zakada bixiyaan ayaa la amray wadalika diinu lqayima ay diinu lmillati alqayima yacnii diintii toosnayd yacni weeye ama la yidhaahdo diin baa waxaa loo jeedaa bimacna almillati oo markaasaa dabeedna laysu idaafeeyey ama diinu ljamaacati alqayima kooxdii toosnayd diintoodii weeye almillatu almustaqiima macnaha looga jeedaa waxay tahay waa milladii iyo diintii toosnayd wa fi saxiixayni saxiixaynka waxaa ku sugan can rasuuli ilahi sala allahu alayh wasalam iyagoo ka soo warinaya rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu rasuulku yidhi innama alacmaalu binniyaat camalladu waxay ku ansaxayaan oo sixadoodu ku sugan tahay niyooyinka keliya wa innamaa likulli imri'in waxaa u sugnaaday oo qudha shakhsi kastaba maa nawaa kuu niyeeyaa u sugnaaday oo ruux waliba wuxuu niyeeyuunbuu leeyahay wa hada alxadiidu min usuuli lislaam xadiiskana asalladii islaamkuu ka mid yahay asalladii islaamka ayuu ka mid yahay ikhlaaska camalka ilaahay loo saafi yeelaa waa arrin muhim ah waana labada shardiya camalka saalixa lagu aqbalayo shardiga koowaad weeye haddaan niyadu asixin waxba hagaagi maayaan marka niyada waa in la wanaajiyaa camalkana waa in ilaahay khaalis loo sameeyaa oo ilaahay loo saafi yeelaa oo ilaahay dartii loo sameeya ujeeddo adduunye waa inaan loo samayn sheikhu waa ku dheeraan doonaayo aahaar ayuu soo aroorinayaa ikhlaaska fasiraysa xagga laakiin adilada wuxuu soo arooriyey aayaddan iyo xadiiskan ayuu soo arooriyey dabeedna wuxuu ku dheeraaday sharxidda uu ikhlaaskiiyo sidqiga sharxayo maxaa sidqi la yidhaahdaa maxaa ikhlaas la yidhaahdaa marka aayaddii ikhlaaskay sheegtay adillo badan baana ku soo aroortay laakiin shiikhu wuxuu kaga kaaftoomay adiladii qadar ka mida inuu tilmaamo maadaama mas'aladu ay tahay mas'ale macruufoo la wada garanayo ay tahay aayaad badan baa ikhlaaska ku yimi axaadiis fara badan baa niyada ku yimi iyo ikhlaaska yacni waxa weye nooli layska jiro shirkigoo ikhlaas lala yimaado adilo badan baa ku timi xadiidkan shiikhu wuxuu yidhi usuusha islaamku ka mid yahay culammada qaar baa waxay yidhaahdeen islaamnimadu saddex xadiis bay ku wareegaysaa qaarna waxay yidhahaan afar xadiis bay ku wareegaysaa yacni markaa saasay yidhaahdeen marka axaadiista ay sheegayaane culammadu yidhaahdeen madaarulislaam weeye oo islaamku waa ku wareegaya innama alacmaalu binniyaat baa ka mid ah xadiiskan ayaa ka mid ah saas aawadeed baa imaamu shaafici raximahullahu wuxuu yidhi toddobaatan baab oo fiqiga ah ayuu xadiiskani gelaya hadda waa toddobaatan baab oo abwaabta fiqiga ka mid ah buu xadiiskani gudagelaya culamada qaarkood baa waxay moodeen in loo jeedo taksiir oo in farabadni uu ka tilmaamayo ee mubaalaqo ay ku jirto nawcan maa ee xad ahaan toddobaatanka aynay gaadhayn laakiin culammada qaarkood baaba tiriyeyoo toddobaatankiiba intay tiriyeen bay dabada ka mareen markaasay toddobaatankii oo buura abay ah taxeen waxaa ka mid a suyuuti kitaabkiisa alashbaah waannadaa'ir toddobaatankaba waa tirinayaa intaas oo baabbuu mid walba xadiiskani soo gelayaa saas uu yidhi imaamu shaafici wuxuu kaloo yidhi xadiiskani waa hulusul islaam islaamnimada marka saddex meelood loo qaybiyo xadiiskani hal meel buu fadhiyaa dalool buu fadhiyaa muhimmadduu leeyahuu ku tusinaya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen kitaab kastoo la qoro xadiiskani lagu bilaabaa fiican cabdiraxmaan ibnu mahdi oo culammadii salafka ka midaa ah saa cabbiray kitaab kasta oo la qoro waa xadiiskaa lagu bilaabaa inama alacmaalu biاnniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawa saas aawoodee imaamu nawowi kitaabkiisa alarbaciin wuxuu ku bilaabay inama alacmaalu biاnniyaat kitaabkiisa la yidhaahdo riyaad saalixiinna baabka ugu horeeya ayuu ku keenay inama alacmaalu biاnniyaat awalu baab niyaduu ku saabsan yahay marka laga yimaado muqadimada marka laga yimaado awalu baab niyaday ku saabsanta marka aayaddan iyo xadiiskanba waa soo aroorinaya kitaabkan waa ku sheegay laakiin awalka ma geyn kutubo kale uu qorayna saasuu awaaisha ugu sheegay ama adkaar ha noqoto ama majmuuca sharxulmuhadabka ha noqoto ama kayrkood ha noqotee niyada marka laga warramayo culammadu waxay yidhaahdeen niyadu waxay u qaybsantaa laba qaybood waa qasdu lmacbuud iyo qasdu lcibaada waa in macbuudka loo qasdo oo macbuudkaa la doonaya ka la caabudaya laftiisa baa muraad ah oo isagaa la doonayaa camalkiina loo saafi yeelayaa niyada qaybta labaad waxa weeye waa qasdulcibaada cibaadadaa loo qasdayaa labadaa nooc baa loo qaybiyaa shaykhulislaam ibnu taymiya risaaluu ka qoray xadiiskanoo uu kaga hadlayo labadaa nooc wuxuuna odhanayaa fuqahadu aad waxay uga hadlaan qasdulcibaada noocaasay aad uga hadlaan markaasay waxay yidhahdaan niyadu waxa markaa ay kala soocaysaa cibaadaadka iyo caadaadka waxay kaloo kala soocaysaa cibaadaadka bacdihaa can bacdin barhkeedba barhka kale ay ka soocaysaa oo shaygu macaada mise waa cibaado niyaha kala soocda cibaadanimaa loo qasdayaa markaasaa caadadii meesha ka baxaysa cibaadada lafteedii baa nooc ka mida loo qasdayaa ma faral baad u qasdi ma sunne haddaad farar u qastayso ma duhur baad niyeyn mise casar niyaa kala soocaysa niyadii waxay yidhaahdeen waxaa ku sugan altamyiizu bayna alcaadaati waalcibaadaat waaltamyiizu can ilcibaadaati bacdiha can bacdin labadaa shay baa ku sugan fuqahadu aad waxay uga warramaan qasdulcibaada laakiin aad waxa u muhima buu yidhi qasdulmacbuud baa aad u sii muhiimsan qasdulmacbuud waa maxay waa ikhlaaska waa in camalkii shirki ka maran yahay oo macbuudka keliya loo qasday oo allah keliya raallihaanshihiisa lagu doonay iyo inuu rabbi kaa sawaabiyo maxmado iyo ammaan aan lagu doonayn cid kale in lagu raalligeliyo aan lagu doonayn cid kale in loogu dhowaado aan lagu doonayn oo labadii shirki shirkul akbar iyo shirkul asqar labaduba meesha ka baxaan shirkul akbar iyo shirkul asqar maxay kaga baxayaan qasdulmacbuud bay kaga baxayaan marka qasdulmacbuud waa ikhlaaskii marka shirkigii iyo tawxiidkii bay kala farqinaysaa qasdulmacbuud niyada waa qaybteeda kale wa rawaynaa can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal inamaa yaxfadu arajulu calaa qadri niyatih wa ruwiinaa iyo wa rawaynaa horaynu u soo sheegnay waxay ku kala duwan yihin marka la yahaha wa ruwiina oo wowgaa la shado muqayaru siiqana laga dhigo iyo marka la yahaha wa baynahumaa haye ha ha waxaa naloo soo wariyey waa garta waxaa laga wariyey marka labada muqayro siiq aad ul fasirtay waa garta warraweyna marka laha waxaan anagu soo warinay sax horeba usoo sheegnay wa ruwiina marka la yidhahdo macnaheedu waxay noqonaysaa waa naloo soo wariyo culama ayaa noo soo warisay sidan wa marka la yidhahdana annagaa warinnaa macnuhu u dhacayaa ama ijaazaha ku wariyaan ama si kale ha ku wariyaani can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa qaal innamaa yaxfadu alrajulu calaa qadri niyatih ninku waxuu wax ku xafidayaa kolba sida niyadiisu tahay qadarkay niyadiisu la eg tahay ayaa xifdiga u wax qaybayaana noqonaya oo haddii niyadiisu ay weyn tahay oo niyo saafiya oo dhab ah uu markaa haysto oo ku sugan yahay niyo saafiya iyo go'aan adag yacni waxbuu qaybayaa niyadiisu haddii ay daciif tahay oo aynay qawi ahayn yacni xifdigiisu waa yaraanayaa ruux baa laga yaabaa inuu wax badan qaybo yacni uuna isleeyahay waad qaybi karaysaa yacni go'aankana uu sidaa go'aansaday mid kale niyadiibuu bakhti ka dhigayoo wuxuu leeyahay waxba ma qaybi karaysid waxba adigu ma qabanaysid waxna ma qaybi karaysid buu isleeyihi marka waxay ka tahay qaybitaanka wax la qaybayaa kolba siday niyadu tahay xagga xoogga iyo go'aanka siday ka tahay iyo xagga ikhlaaska siday ka tahay oo ay u saafi tahay oo ilaahay loogu saafi yeelayo oo niyo daacadoo yacni marka allah loola jeedo ay tahay wa can hayrihi cidaan ibnu cabbaas ahaynna waxaa laga soo wariyey ama aanu ka soo warinay innamaa yucta annaasu calaa qadri niyaatihim waxaa dadka wax lagu siinayaa kolba qadarka ay niyadoodu la eg tahay baa wax lagu siinayaa hadday xoog leedahay iyo hadday daciif tahay hadday ikhlaas tahay iyo haddaynay ahayn wa rawaynaa can ilustaadi abilqaasim alqushayri raximahu allahu tacaala waxaan ka soo warinay can ilustaad yacni ustaadkii abilqaasim alqushayri ilaahay ha u naxariistee qaala inuu yidhi alikhlaasu ifraadu alxaqi fi taacati bilqasdi ikhlaasku waxa weeye waa ifraadulxaqi xaqa in la keliyeeyaa la yidhaahdaa xaqa yacnii in la keliyeeyo allah baa loo jeedaa asmaada ilaahay maxaa ka mid ah ismiga alxaq ayaa ka mid ah marka allah in la keliyeeyo fi taacati ateecitaanka bilqasdi qasdi lagu ateecaayo qasdiga waynay ku soo aragnay xadiiskii niyada ku saabsanaa oo waxaynu soo aragnay inama alacmaalu binniyaat yacni niyada marka laga warramaayey laba qaybood baa loo qaybiyey labadii qaybood waa soo sheegnay soo maxay kala ahaayeen qasdu almacbuud wa qasdu alcibaada marka ifraadu alxaqi fi taacati bilqasdi waxay noqonaysaa qasdu lmacbuud macbuudkii baa la keliyeynayaa oo waxaa lagu keliyeynayaa fi taacati bilqasdi daacada markaa lagu ateecayo qasdi xaggii marka waxa weeye cibaadada lafteedana waa soo gelinayaa marka labadii noocba inuu tilmaamo ayuu doonayaa oo tii tawxiidkii ahayd ifraadulxaqi buu ku tilmaamay fi taacati bilqasdina xaggii cibaadada ayuu ku tilmaamayaa wa huwa an yuriida bitaacatihi waa inuu uga jeedo ateecitaankiisa oo allaha ateecaayo attaqarruba ila allahi tacaala inuu ilaahay ugu dhowaado duuna shayin aakhara shay kale isagaan doonay oo min tasannucin limakhluuqin shaygaa kaloo ahaaday in makhluuq markaa wax loo sameeyo wax laysaga yeelyeelo bimacnaa la istusaayo ama makhluuq aawadii loo samaynayo tasannuc waa riyaagii iyo istuskii aw iktisaabi maxmadatin ama in ammaan la kasbado oo la shaqaysto cinda annaasi dadka agtooda yada lafteedu waxay soo gelaysaa istuskii bay soo gelaysaa aw maxabbati madxin min alkhalqi yacnii in loo sameeyo jacayl ammaan la jecel yahay khalqigu ku ammaanaan aw macnan min almacaani ama macno macnayaasha ka mid oo kale waa inaan loo samaynin siwa taqarrubi ila allahi tacaala in allah loo dhowaanayo mooyaane muraadku bes waa inuu yahay rabbi u dhowow oo rabbi raalligeli camalkanna rabbi ugu dhowow qaala wayasixu an yuqaala waxaa asaxaysa in la yidhaahdo alikhlaasu tasfiyatu lficli can mulaaxadati almakhluuqiin ikhlaasku waa tasfiyatu lficli ficilka in laga safeeyo oo laga badhax tiraa la yidhaahdaa can mulaaxadati almakhluuqiin makhluuqaadka in la milicsado mulaaxadadu waa maxay waa milicsiga makhluuq lama eegayo danna lagama gelaayo sidii waxaan jirin oo kale laga dhigayaa bas waxaa la rabaa rabbi in la raaligeliyo rabbi in la raaligeliyo rabbi loogu dhowaado camalkan baa la doonayaa marka wuxuu fasirayaa ikhlaaskiibuu fasiraya aqwaal badan oo sidqiga iyo ikhlaaska fasiraysana waa soo aroorinaya wa can xudayfata almarcashiyi raximahu allahu tacaala qaal xudayfata almarcashina waxa uu ka soo naqliyey qushayri inuu yidhi alikhlaasu istiwaau afcaali alcabdi fi aldaahiri waalbaatin ikhlaas waxaa la yidhaahdaa istiwaa'u afcaali alcabdi afcaasha addoonku inay sinnaataan la yidhaahdaa fi daahiri muuqaalka sare iyo wa filbaatini xagga qarsoonba inay ka sinnaato bimacnaa daahirkiis iyo baatinkiisu ruuxa waa in markaa ficilkiisu sinnaadaa oo aynay markaa siyaado kale lahayn yacnii marka waxa weeye dadka uu ka qarsoon yahay oo keligii uu yahay camalka uu samaynayo iyo marka uu dadka la joogo camalku samaynaya waa inay isku mid noqdaan markuu dadka la joogo waa inaanu camalka badin markuu dadka ka qarsoomoo keligii uu noqdona waa inaanu camalka yarayn daahirkiisa iyo baatinkiisuna waa inay sinaadaan yacni wixiise qarsoon iyo wixiise muuqdaa waa inay markaa siman yihiin oo bimacnaa daahirka waxa muuqdaa inay ziyaado lahayn dhib ma leh haddii baatinka iyo camalka u qarsoon ruuxu markaa ziyaado lahaado oo qofku markuu khaali noqdo keligii noqdo camallo wanaagsanoo badan inuu la yimaadaa yacni waa fiican tahay shay xun maaha laakiin waxaa la diidayaa in waxa weeye marka uu dadka la joogana camalka inuu farabadiyo marka uu keligii yahayna camalladii inuu dayaco oo waxay u ekaan kartaa dadkan aawadii inuu camalka u siyaadinayo wa can dinnuuni dinnuun wadaadkii la odhan jiray isagana wuxuu ka soo naqliyey qushayri raximahu allahu tacaala qaala inuu yidhi salaasu min calaamaati alikhlaas saddex arrin waxay ka mid yihiin calaamadaha marka ikhlaaska ay ka mid yihiin saddexdaasi waa maxay istiwaa'u lmadxi waddammi min alcaamma waa inay ammaanta iyo dhaleecayntu sinnaataa xaalay markaa dhaleecaynta iyo ammaantuba ka ahaatay min alcaammati dadweynaha ay ka ahaatay dadku inay ku ammaanaan iyo inay ku caayaan waa yna farqi ku kala lahayn waa inayna ku dhibin hadday ku caayaan danna aanad ka gelin waayo cayday ku caayayaan maxay markaa ku yeelaysaa waxay ku yeelaysaa ma jirto dad xaggood iska dhisna waa inaan is odhan daan waxba dadha ka gelin alla waxay kuu tarayaan ma jiro wallaahu ulika fadlun faxmadanhu famaa ladaa hayrihi nafcun walaa dararu yaa yacani waxa weeye wuxuu ilaahay ku siiyo rabbi ugu mahadna yaa famaa ladaa gayrihi nafcun walaa dararu cidaan ilaahay ahayn agtiisa kuma sugno markaa wax taritaan iyo wax dhibisitoonna yacni kumana dhibi karo kumana anfici karo wuxuu ilaahay ku qadaray mooye wax kale markaa waxaa kuma yeeli karo kuumana anfici karo waa sawa min alasbaab dadku marka ammaanta dadka waxba waa inaan raadin dadka qaarkood baa laga yaabaa inayna muraar dilaacaan markay dadku markaa dhaleeceeyaan oo laga yaabaa dhaleecadaa dadku marka ay dhaleecaynayaan ama dadka qaar ay wax ka sheegayaan inay aad iyo aad u dhibsadaan laakiin taasi waxay noqonaysaa inuu dadka agtooda martabo ka doonayo ruux dadka agtooda martabo ka raba weeye saxduna waxay tahay dadka agtooda waa inaan martaba laga doonin iyo derajo saas aawadeed inay ku caayaan iyo inay ku dhaleeceeyaan weynana farqi ku kal lahayn haddii waxa weeye dhaleecaynta dadku marka ay ku dhaleeceeyaan ay ku dhibayso oo aad la muraaradilaacayso ammaanta ay ku ammaanaanna aad iyo aad ku farax gelinayso waxay noqonaysaa markaa yacni dheefta naftaada aad siinayso ayaa badan yacnii ikhlaaskii baa naqsi ku jira culammadu waxaabay jeclaan jireen dadku inay caayaan oo iska dhaleeceeyaan waayiga ammaantu dhib bay leedahoo waxaa laga yaabaa markaa ghuruur inay sababto uu kedsoomo ou iscajabiyo ayaaba dhici karta wa nisyaanu ru'yati alacmaali fil acmaal calaamadda labaad waxay tahay camallada in la arko waa in la ilaawaa camallada gudahooda camalkii ruuxu waa inaanu u muuqanoo camal weyn aanu ula muuqan oo markuu camal wanaagsan la yimaado aanu is odhan maasha allah maanta buur baad la timi buur dadka qaarkood baa marka acmaal wanaagsan ay sameeyaan waxay is odhanayaan dee waxa weeye dee jannadu waa dalaq waxaa laga yaaba masjid inuu dhiso dabeedna uu yidhaahdo waxa weeye jannadii waxa weeye waa geedka go'an guruur weeye taas inuu iscajabiye maaha ama markuu soo xajiyo ama markuu masjid dhiso inuu iskeediyo camalkiisu u muuqdaa ma aha waa inay camalladiisu la yaraadaan wax weyn inaanu la imanin waa inay ula muuqataa laakiin camalkiisu hadduu u muuqdo wax weyn ula muuqdo wuxuu halis u yahay cudur khataroo icjaab la yidhaahdo inuu iscajabiyo oo u kadsoomo marka camalladaadu waa inay kula yaraadaan waayo camalkaad la timi si kastuu u fara badan yahay waxaad ku doonaysaa ka weyn maxaad ku doonaysaa raallihaanshaha ilaahay iyo jannaad inuu ilaahay ku geliyo iyo naarta inuu kaa badbaadiyo de wax kastaad taa ku helaysaana waxay noqonaysaa qaliil wax yar bay noqonaysa ila waxaad ku doonaysaa weyne man khataba alxasnaa'a lam yaqluhu lmahru waxay ku mahmaahi jireen mahmaayada carbeed ka mid a gabadha markaa wanaagsan ninka doonaa meherku qaali kuma noqdo waxalla wuxuu haysta haddii layahaa ku meheri waa yeelaya waayo wuxuu doonayaa weyn intaa ku meherin maayo hadduu yidhaahdo dee dhabbayna ka ahayd soo maa waiktidaa'u sawaabi alacmaali fi alaakhira calaamadda saddexaad waxay tahay camallada abaalmarintooda waa in markaa lagu doonayaa aakhiro iqtidaa waa talab waxaa lagu dalbayaa camallada ajarkooda aakhira lagu dalbayaa oo lagu doonayaa oo in sawaabka aakhira lagu helo iyo jannaadka ayaa lagu doonayaa adduunyo nafci laguma rabo marka uu camalka wanaagsan la imanaayo adduunyada wax wanaagsan aad ku heshi ama ciddaad waxsiisay ha ku abaalguddo waa in muraadkiisu aanu ahayn waa aakhiro ku doonayaa inamaa nutcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura maxaa lagu ammaanay mu'miniintii waxaa lagu ammaanay markay wax bixinayaan inay ilaahay dartii u bixinayaan waxay odhanayaan waxaannu idiin quudinaynaa oo qura yacni waxa weeye wejiga ilaahay idinkama doonayno abaalgud idinkamana doonayno shukrinaq saddexdaa calaamadood baa ikhlaaska u calaamada buuhi wa can ilfudayl bni ciyaad raximahu allahu tacaala qaal fudayl ibnu ciyaadna waxa uu yidhi tarkulcamali liajli innaasi riyaa'un camalka in looga tago dadka darteed looga tagaa riyaa'un waa istoos weeye waalcamalu liajli innaasi shirkun camalka markaa la sameeyo dadka aawadood camal loo sameeyaana shirkun waa nooc shirki ah waa wadaajin yacni niyadii baa shirki la geliyey waalikhlaasu an yucaafiyaka allahu tacaala minhuma ikhlaaskuna waa inuu labadaaba ilaahay kaa badbaadiyo ayaa ikhlaas ah wuxuu tilmaamayaa fudayl ibnu ciyaad acmaasha qaarkood haddii laysaga daayo dadka aawadood waxay noqonaysaa istus bay noqonaysaa istus ayay noqonaysaa oo waxaa la isleeyahay dadku yayna kugu dhaleecayn markaasaa laysaga ysaga xataa shay dembiya hadduu ka tago oo qofku uga tago liajli innaas ee liajli illaahi aanu uga tegin wuxuu casmigiisu ahaa iyo go'aankiisu inuu dembigaa sameeyo dabeedna dadka aawadood buu uga tegey dee markaa wuxuu noqonayaa inuu dadkan iska dhisayo ayuu noqonayaa hadduu laakiin ilaahay dartii uga tegi lahaa ajar buu ku heli lahaa ajar ayuu ku heli lahaa camal wanaagsana uu samaynaayo hadduu is yidhaahdo dadka ayaa xoogaa kugu dhaleecayn doona oo uu camalkii wanaagsanaa iska daayo liajli dadku inayna ku dhaleecayn waxay noqonaysaa nooc riya'a ah ku jira oo dadka agtoodiibu wuxuu ka doonayaa martaba iyo derajo camalka dadka dartood wax loo sameeyaana oo shay wanaagsan baa dadka dartood loo samaynayaa taasina waa shirki tan kale lafteeda riyaaga ahi shirkul asqarkay soo gelaysaa oo waxa weeye markaa noocan waa soo gelaysaa oo shirkul asqarkay ka mid tahay riyaagu akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar qaaluu wama shirku lasqar qaala alriyaa xadiis waa sidaa lagu soo wariyey waxaan idinka baqaayo waxaan idinku cabsi badanahay shirkul asqar shirkul asqarku waa maxay waa riyaaga waa istuska riyaa waa maxay waa dadka markaa in yacnii ay ku arkaan oo camal ay kugu ammaanaan ayaa riyaa ah marka calaa kulli xaal labada mid waliba waxay noqonaysaa riyaa laakiin shiikha ayaa markaa kala farqiyey xagga lafdiga oo midna riyaabuu ku magacaaba midna shirki ayuu ku magacaabay laakiin culammadu sida ay tilmaamaan qaacidadoodu waxay tahay haddii waxa weeye camalkaasi dadka un ammaantooda marna loo samaynaayo marna looga tegayo mid waliba waxay noqonaysaa riyaa waana shirkul asqar ikhlaaskuna waa inuu labadaba ilaahay kaa badbaadiyo yacni anwaaca markaa shirkiga dhammaantood yacni in markaa ruuxii shirkul akbar iyo shirkul asqarba inuu ka badbaado ikhlaasku waa noqonaya oo shirkul asqarkii hadduu ikhlaaskii wax yeelayo shirkul akbarku inuu yeelayana oo uu ikhlaaskii burinayana waa calaa sabiili awla wa can sahli tustari waa sahli ibnu cabdillaahi tustari raximah allahu tacaala qaal nadara alakyaasu fii tafsiiri alikhlaasi waxay eegeen culammadii fiicfiicinayd waxay eegeen fii tafsiiri alikhlaasi ikhlaaska fasiraadda la fasirayo falam yajiduu hayra haada may helin hadalkan hadalaan ahayn yacnii tafsiiran kan ahaynoo ka fiican may helin muxuu tafsiirkan yahay an takuuna xarakatuhu wa sukuunuhu fii sirrihi wa calaaniyatihi lilaahi tacaala waxdahu waa inay ahaato dhaqaaqiisa iyo xasilloonidiisu fii sirihi xaal xarakada iyo sukuunku fii sirihi sirtiisa ay ku sugan tahay iyo qarsoonidiis wa calaaniyatihi iyo muuqadkiisa xaalay ku sugan tahay iyo wuxuu muujisanayo lilaahi tacaalaa waxdah ilaahay keligii waa inay u sugnaataa oo dhaqaaq kasta iyo xasillooni kasta waa inuu ilaahay dartii u dhaqaaqayaa ama u xasiloonaanaya macnaa wuxuu uga jeedaa shay kastoo la samaynayo iyo shay kastoo laga tegayaba waa in ilaahay dartii ay ruuxa ka tahay laa yumaasijuhu shay shay kale waa inaanu ku dhafnayn dhex gelin laa nafsun walaa hawan walaa dunya nafi waa inaynay gelaynoo bimacnaa dheeftii naftu waa inaynay soo gelin hawada iyo waxay jeceshahay naftuna waa inaynay soo gelayn adduunyana waa inaynay soo gelin marka ikhlaasku wuxuu noqonayaa yacnii wax kastuu samaynaayo iyo wax kastuu ka tegaayo liajli illaah buu u samaynaya ama uga tegayaa qarad kale kama laha ammaan ku dooni maayo adduunyo inuu ku helo ma doonaayo weji inuu ku helo ma doonaayo yacni waxa weeye inuu ku gaadho mansib iyo derajo inuu ku gaadho ma doonayo kullu daalika waa ka waa ka baxsan yahy taasaa waxaa la odhanaya waa ikhlaas wa can isariyi raximahu llahu tacaala qaal laa tacmal linnaasi shay-an walaa tatruk lahum shay-an sheikhi isagana sariy la odhan jiray waxa uu yidhi ikhlaaska markuu fasirayey laa tacmal linnaasi dadka dartii ha u samaynin shay an waxba ha u samayn walaa tatruku lahum shayan shayna dadka dartooda ha uga tegin walaa tucdi lahum shayan iyaga aawadood shay ha u bixin dadka dartood shay ha u bixin walaa takshif lahum shayan yaga dartood shay ha u faydin bimacnaa dadka aawadood waxaad u samaynayso ama waxaad uga tegayso ama waxaad u bixinayso yacni midnaba waynayna jirin wax waliba waynay noqotaa liajli illaah wa can ilqushayriyi qaal aqalu sidqi istiwaa'u sirri waalcalaaniya intaa wuxuu fasiray ikhlaaska ayuu fasiray haddana wuxuu fasirayaa sidqiga ayuu fasirayaa sidqiga iyo ikhlaaskuna waa isku soo dhow yihiin ruuxa inay dhab ka tahay yacni maxaa lagu garanayaa inkastoo hadalladiisa hore qudhooda qaarkood oo ikhlaaska ku fasirayaa yacni asidqu filikhlaas bay soo gelaysa wuxuu yidhi aqallu sidqi sidqiga waxa ugu yar istiwaa'u sirri waalcalaaniya waxa qarsoon iyo waxa muuqdaa waa inay siman yihiin waxna waa inaanu muujisan wax khilaafsanna waa inaanu qarsan bimacnaa daahirka iyo baatinku waa inaan iskhilaafin ee ruuxa waxa u qarsoonaya waxa uu muujisanayaa waa inay tahay mid siman midaan kala duwanayn waa inay tahay laakiin hadduu muuqaalka sarena muujisto inuu ilaahay dartii uga jeedo waxaa baatinkana dadka inuu ammaan kaga doonaayo uu uga jeedo dee waxay noqonaysaa inay ikhlaaskii weydey mar labaadkana runnimadii inay weydey oo ay noqotay kadib been inay noqotay oo waxay shabbahdaa markaa munaafiqiinta markaa camalkoodiioo kale weeye waayo munaafiqiintu ee waxay muujisanayaan wanaag bay muujisanayaan waa shahaadanayaan waa tukanayaan acmaal bay daahirka ka samaynayaan muuqaalka sare marka acmaashaa la eego waxaa la moodayaa ilaahay dartii inay u samaynayaan baatinkana waxay uga jeedaan dadku inayna dhibin oo waxba loo geysan bay uga jeedaan oo ay dhibta kaga badbaadaan oo aan la layn muraadkood waa saas marka aqallu sidqi runta waxaa ugu yar istiwaa'u sirri waalcalaaniya waxa qarsoon iyo waxa muuqanayaa waa inay sinnaadaan waa inayna kala duwanaan oo iskhilaafsan daahirkiisa iyo baatinkiisu waa inayna kala duwanaan wa can ilxaaris almuxaasibiyi raximahu allahu tacaala xaris almuxaasibina waxa uu ka soo wariyey qushayri qaala inuu yidhi alsaadiqu waladii laa yubaalii low kharaja kullu qadrin lahu fii quluubi alkhalqi min ajli salaaxi qalbi saadiqa ka ahee run sheegayaa ee dhabta ay ka tahay huwa aladii kii weeye laa yubaalii aan u aaba yeelaynin low kharaja kullu qadrin lahu fii quluubi alkhalqi hadduu ka baxo qadar kasta iyo sharaf kastaoo ugu sugnaatay dadka qalbiyadooda hadday qalbiyadooda ka bixi lahay uma aaba yeelayo dan kama gelaayo min ajli salaaxi qalbi waxaanu ugu aaba yeelaynin yacni min ajli salaaxi qalbi yacni qalbigiisa hagaagga u hagaagayo daraaddeed baanu arrinkaa ugu aaba yeelin walaa yuxibu itilaaca annaasi calaa masaaqiili darri min xusni camali mana jecla itilaaca annaasi dadku inay daalacdaan oo arkaan ama ogaadaan calaa masaaqiili darri qudhaanjo ila miisaana masaaqiil waa jamcu misqaal qudhaanjo ila miisaano min xusni camalihi camalkiisa wanaagsan ka mid a acmaashiisa wanaagsan ee qarsoon wax yar oo ka mida dadku inay ogaadaan ma jecla iska daa wax badan inay ka ogaadaane qudhaanjo in la miisaano camalkiisa qarsoon ka mida inay dadku ogaadaan ma jecla walaa yakrahu ma nacaayo kaa saadiqee dhabta marka ay ka tahay ikhlaasku itilaaca annaasi dadku inay taalacdaan cala sayi'i min camalihi ka xune camalkiisa ka mida dadku inay ogaadaanna xataa ma karaahiyaysanayo ma nacaayo fa inna karaahatahu lidaalika daliilun calaa annahu yuxibbu waayo karaahada uu taa karaahiyaystaa camal xuna uu samaynayo dadku inay ogaadaan nicitaanka uu nacaa daliilun waxay u deliil tahay calaa annahu yuxibu ziyaadata cindahum iyaga agtooda inuu ziyaado ku yeesho oo martabo dheeraada agtooda ku yeesho inuu jecel yahay walaysa haada min akhlaaqi asidiiqiin intaa la jeclaystaana dadka sidiiqiinta ee runsheegga badan ee rumaynta badan akhlaaqdooda iyo dhaqankooda kama mid ah yacni sheikhu wuxuu tilmaamayaa alxaaris almuxaasibi wuxuu fasirayaa saadiqa markaasuu leeyahy ruuxa markaa saadiqoo run sheegayaa isagu dan kama gelaayo qadar kasta iyo sharaf kasta oo dadka agtooda ugu sugan qulubtooda hadday ka wada tegi lahayd oo dadku wada nici lahaayeen dankama gelaayo waxna lama aha maxallo waxay la tahay ma jirto kaannahu lisaanu xaalih uu leeyahay falaytaka taxluu walxayaatu mariiratun walaytaka tardaa waalanaamu khidaabu walayta aladii baynii wa baynaka caamirun wa baynii wa bayna alcaalamiina kharaabu idaa saxa minka alwuddu falkullu hayinun wa kullu aladii fawqa aturaabi turaabu maad adigu markaa ii wanaagsanaatid oo noloshu ay qadhaadh noqoto maad iga raalli noqotidoo khalqigu i wada nacaan walayta aladii baynii wa baynaka caamirun wa baynii wa bayna alcaalamiina kharabu ilaahow waxaa anigii adiga u dhaxeeyaa muu noqdo mid camiran oo wanaagsan anigii khalqiga waxa u dhexeeyaana muu kharaabba noqdo kharaabba muu noqdo caydadii tarayaan idaa saxa minka alwuddu falkullu hayirun jacaylku xaggaaga hadduu ka sugnaado inaad jeceshahay dhammaan wuxuu waa sahlan yihiin wa kullu ladii fawqa turaabi turaabu waa ciidda korkeeda ku sugani waa wada ciid ciid baan sharaf ka doonaya marka dadka agtooda martaba inaan laga raadin ya hadday ku wada nacaan iyo hadday ku jeclaadaan waa isugaa mid hadday ku nacaan ku naari maayaan naar bay ku gelinayaan maya laa yubaali low kharaja kullu qadrin lahu fii quluubi alkhalqi min ajli salaaxi qalbi waxaanu sidaa uga aba yeelayn qalbigiisu inuu hagaago daraaddeed salaaxa qalbigiisa ku weyn waayo qalbigu hadduu hagaago dee waxa weeye khayr baa markaa u sugan laakiin qalbigiisu hadduu haagi waayo dee wuxuu ku sugan yahay khatar mana jeclo dadku inay daalacdaan camallada markaa hoose qarsoon ee wanaagsana uu la yimi inay ogaadaan ma jecla saas aawadeed saxaabadii nebigu sala allahu aleyh wasallam waxay karaahiyaysan jireen acmaashooda inay ka warramaan mar marka ay ka warramaan waxa keensatay xaajo qasdi sharciga inay uga jeedeen markaana oo tabliiq dadka shareecadii ay gaadhsiinayaan boorin ay ku boorinayaan khayraadkii muraadka saasoo kale ay uga jeedeen maqsad sharciga kala ahaayeen laakiin sidiisa in loo ogaado iyagoo qasad sharciga aan ka lahayn dee may jeclayn camalkiisa xun inay dadku ogaadaan mid nacaya ma aha waxa isaga ku kaar weyn xagga raalli ahaanshaha ilaahay marka rabbi inuu raalli geliyo ayuunbuu muraadkiisu yahay dadka aan mukhlisiinta ahayn xataa waxay jecel yihiin dee waxaan ku sugnayn in lagu ammaanay jecel yihiin iska daa wax ku sugan in la ogaadee wa yuxibbuuna an yuxmaduu bimaa lam yafcaluu yacni waxaa loo sheegay yacnii in arrinkaasi xun yahay digis laynooga digaayo markaasaa laynoo sheegaya inuu waciidka ka dhalanaya ee uu keensanayo falaa taxsabannahum bimafaasati min alcadaab wa can hayrihi cid kalena waxaa laga soo naqliyey idaa talabta allaha tacaala bisidqi acdaaka mir'aatan tubsiru fiiha kula shayin min cajaa'ibi addunya waalaakhira idaa talabta allaha tacaala bisidqi haddaad ilaahay ku doonto run oo sidqi haddaad ku raadiso inaad ku raalli geliso iyo camal wanaagsan aad ka run sheegayso acdaaka mir'aatan wuxuu kuu siinayaa muraayad muraayadaasoo tubsiru fiiha aad ku arkayso kulla shayin shay kastoo min cajaa'ibi dunya waalaakhira ka mida cajaa'ibta adduunyada iyo cajaa'ibta aakhiraba ka mida waxaa loo jeedaa basiiruu ku siinayaa basiiradu waa indhaha qalbiga oo yacni nuur ayuu qalbigaaga ku ridayaa oo ku soo tuurayaa cilmi nuur ah ayuu qalbiga kugu ridayaa oo taacaadka iyo taqwada marka lala yimaado dee ilaahay ruuxii wuxuu siiyaa yacni waxa weeye nuur buu siiyaa in tattaquu allaha yajcal lakum furqaana yacnii haddaa allah ka baqdaan allah wuxuu idin yeelayaa furqaan waa basiiro iyo nuur buu idin yeelayaa aa xaqa iyo baatilka ku kala garataan oo qalbigii markuu nuuro wuxuu garanayaa shaygii baatilka ahaa waa ka didayaa hadda taa macnaheedu maaha cibaadada iyo taacaadka uu qofku la imanayo iyo dikriga iyo cibaadada inay ka kaafinayso cilmiga inuu barto dadka qaar baa laga yaabaa inay u fahmaan marka la yidhaahdo qofku hadduu cibaado la yimaado cibaadada ka run sheegaayo ilaahay nuur baa qalbiga ugu tuuraa oo xaq iyo baatilku ku kala garanayaa inuu is yidhaahdo de cilmigii waxaabaad ka helaysaa cibaadada laakiin saas ma aha cilmiga yacni waxaa lagu helayaa waa tacallum iyo barasho tan waxa weeye ruuxii loogu kordhinayo oo basiiradii u kordhayso fahmadii u ziyaadayso ayaa laga tilmaamaya laakiin barashadii cilmiga inay ka kaafinayso loogama jeedo nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam inama alcilmu bitacallum cilmigu wuxuu ku sugnaadaa oo keliya yacni barasho la bartoo laysku kallifo in la barto attacallum waa maxay waa markaa takalluf laysku dayaayo barashada la baranayo oo ruuxii markaa waxa weeye dhibtii barashada cilmigu leeyahay uu dulqaadanayo marka actaaka mir'aatan tubsiru fiiha kulla shayin waxaa loo jeedaa basiirada ayuu kuu siyaadinayaa fahmada ayuu kuu kordhinayaa taas ayaa laga tilmaamaya haddii lagaga kaaftoomayo cilmiga sharcigaa barashada la baranayo cibaadada haddii laga kaaftoomayana dee lama yidhaahdeen fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun culammada weydiiya lama yidhaahdeen masaa'isha wixii idin ishkaal geliya ilaahayna muxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun weydiiya ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garnayn wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam hallaa sa'aluu idaa lam yaclamuu inamaa shifaa'u lciyi su'aalu may weydiiyaan hadday garan waayeen innamaa shifaa'u lciyi su'aalu garashala'aanta dawadeedu waxa weeye waa su'aasha yacni saasuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiiskana sheekh albaani waa quweeyey labada riwaayo ayuu marka isku quweeyey saas aaweede waxau yidhi wa xasanun lighayri wuxuu allah yidhi fas'al bihi khabiira marka ciddii aqoon u leh in la su'aalo masaa'ishoo loola noqdo ba adiladu tilmaamaysa aqwaashan badankooda shiikhu wuxuu ka soo naqliyey risaalada markaa risaalat alqushayri risaaladiisay ka soo naqliyey qaalibka aqwaashan waxaanay fasirayaan ikhlaaska iyo sidqiga ayay fasirayaan sidqiga iyo ikhlaaskuna waa isku xidhan yihiin wa aqaawiilu salafi fii hada kasiira aqwaasha salafka ee markaa mawduuca ku saabsani waa fara badan tahay asharna ilaa haadihi alaxrufi minha waxaanu tilmaannay xuruufahan ka midka ah ayaanu tilmaannay aqwaashaa ka midka ah tambiihan cala almatluub shaygii la rabay baraarujin la baraarujinaya daraaddeed baanu tilmaannay waqad dakartu jumalan min dalika maca sharxiha fii awali sharxin muhadab waxaan sheegay buuhi jumlooyin ka mida markaa taas kaa la soo sheegay ka mid ah maca sharxiha sharaxa la sharxaayo lala qabo waxaan ku sheegay fii awali sharxin muhadab kitaabka uu shiikhu leeyahay la yidhaaho almajmuuc sharxulmuhadab ayaan ku sheegay buuri oo aqwaashan aan ku soo naqliyey weliba qaarkoodna aan sharxay buuri sharax badan markaa kama bixin markii aan eegay laakiin meelaha qaarkood waxyi waa yaro tilmaamayaa qadar yar oo markaa kolay uu fasirayo ama sii caddaynayo wadamamtu damamtu ilayha min aadaabi almucallimi waalmutacallim waxaan kaloo ku daray buuha ku ladhay damamtu waa u dumay bimacnaa waa ku daray ilayha aqwaasha waxaan ku daray min aadaabi almucallimi waalmutacallim wax ka mid ah ka cilmiga dadka baraya aadaabtiisa iyo ka cilmiga baranaya aadaabtiisa ka mid ah waalfaqiihi waalmutafaqih iyo ka faqiha caalimkaa aadaabtiisa ah, wax ka mid ah waalmutafaqihi ka fiqhiga baranaya aadaabtiisa ka mid ah waxaan ku ladhay mafcuulkii waa kan maa laa yastagnii canhu taalibu cilmin yacni midaanu ka maarmi karin yacni taalibulcilmigu ka maarmi karin marka macnuhu wuxuu u dhacayaa wadamamtu ilayha waxaan ku ladhay aqwaashaas min aadaabi almucallimi waalmutacallimi waalfaqihi waalmutafaqihi aadaabta xaggeeda waxaan kaga daray maa laa yastagnii canhu aalibu cilmin waxaanu ka maarmi karin mid cilmi doonaya oo wuxuu ka warramay aadaabta mucallimka iyo mutacallimka ayuu ka warramay oo sheikhu marka halkaa jumlooyin ku saabsan ayuu marka keenay wallahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan calaa kulli xaal khulaasada sheikhu uu uga jeedaa waxay tahay waa in camalka ilaahay loo saaf yeelo oo barashada cilmiga la baranaayo iyo barista cilmiga cid la barayo mid walba waa in niyada ikhlaas lala yimaadaa ilaahayna loo saafi yeelaa wax markaa riyaa ah iyo wax istusnimo ah waa inaan loola iman qarad adduunyo iyo ujeeddo adduunyana waa inaan markaa loo samayn faslun wa yenbagii an laa yaqsida bihi tawasulan ilaa caradin min acraadi dunya fasalkan laftiisu wuxuu ku sii tacalluqaa ikhlaaskii oo waxa uu sheikhu fasalkan laftiisa u guntay ujeeddo adduunyo waa inaanu ka lahayn marka uu cilmi cid baraayo ama cilmi baranaayo ujeeddo adduunyo waa inaanu ka lahayn wa yenbaqii an laa yaqsida bihi tawasulan ilaa caradin min acraadi addunya waxaa habboon inaanu la qasdin oo aanu ka doonaynin tawasulan yacni gaadhisuu gaadho daraaddeed waa inaanu uga jeedin ilaa caradin min acraadi adunyaa yacni dheef ka mida dheefaha adduunyada ama bidhaanta adduunyada wax ka mid ah waa inaanu uga jeedin barashada uu cilmiga dadka baraayo ama barista uu baranayo labadaba waa soo geliyeen oo min maalin xoola ah aw riyaasatin ama madaxtinimo ah aw wajaahatin ama weji ah inuu jaah iyo magac yeesho aw irtifaacin calaa aqraani ama kuwa isaga la asaaga kuwa isaga u dhigmee ee la asaaga inuu ka korreeyo muraadkiisu waa inaanu ahayn aw sanaa'in cinda annaas ama dadka agtooda inuu ammaan ka helo ah aw sarfi wujuuhi nnaasi ilay ama dadka wejiyadooda in xaggiisa loo soo leexiye ah aw naxwi daalika ama wax la mid a ah. kullu daalika waa inayn muraadkiisa aynay ahayn yacnii madaxtinimo aad ku heshid xoolaha lagugu siiyo jaah iyo magacaad ku heshid dadka kula asaagga aad kaga kor martid dadku ha kugu ammaanaan dadku wejiga ha kugu soo qaabilaan oo adiga markaa yacni ha ku qadariyaan oo ha ku soo eegaan yacni wax la mida ah waa muraadkiisu ahayn walaa yashiinu lmuqri'u kuma xumaynaayo almuqri'u kii qur'aanka dadka u akhrinaayey iqra'ahu akhrintiisa uu akhrinaya bitamacin yacni markaa quuddarrayn uu qodquuddarraynayo ama tamaaci uu tamaaciyayo fii rifqin yacni nafci iyo waxtar uu markaa tamaaciyayo rifqigu waa nafciga ama waxtarka weeye waxtarkaasoo yaxsulu lahu yacni isaga u sugnaanaya o u xasilaya min bacdi man yaqra'u calayh cidda ku akhrinaysa cid ka mida uga xasilaya oo iyagu ay siinayaan sawaa'un kaana rifqu waxaa isku mid ah ahaaya rifqigu yacni nafcigaas ama waxtarkaasi maalan xoole ahaaya aw khidmatan ama shaqo ahaaya uu shaqeeyo ee uu khidmeeyo waa in qalla haba yaraadee walow kaana calaa suurati alhadiyati walow haba ahaado suurad hadiyadeed ha ku dhaco inuu loo soo hadiyeeyo allatii hadyadaasoo lowlaa qiraa'atuhu calayhi akhrintiisii uu ku akhrinayay haddaynay jiri lahayn lamaa ahdaaha ilayhi uma soo hadiyeeyeen wuxuu ugu soo hadiyeynayaa waa inuu qur'aanka ku akhrinaayey ama xadiiska ku akhrinaayey ama fiqi ku akhrinaayey iyo wax la mid ah taasuu ku siinayaa hadda isagumaba shardisan qaala allaahu tacaala allah wuxuu yidhi waman kaana yuriidu xarsa addunyaa nu'tihi minha waman kaana ku kastoo ahaaday yuriidu mid doonaaya xarsa addunyaa deerta adduunyada nu'tihi minhaa wax ka midaannu siinaynaa wamaa lahu fil aakhirati min nasiib uma sugnaanin xagga aakhiro wax nasiib iyo dheefi uguma sugnaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi man kaana yuriidu alcaajilata cajjalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriid man kaana ku kastoo ahaaday yuriidu mid doonaya alcaajilata adduunyadan degdegaysa mid doonaya ahaaday cajalnaa lahu fiiha waa u dedejinnaa maa nashaa'u waxaannu doonno ayaannu u soo deddejinnaa liman nuriidu waxaan u soo deddejinnaa kaannu doonno yacnii qadarkaannu doonnaan u soo deddejinnaa kaannu doonnona waa u soo deddejinnaa alaaya marka sheekhu waxa uu ka warramayaa cilmigii barista dadka la baraayo iyo barashada la baranaayo midnaba waa ina ujeeddo adduunyo aan laga lahayn yacnii sida markaa sawaabka iyo ajarku qofka ugu dhammaystirmayaa sidaas weeye masalada ku saabsan iyada markaa mushqaayad ma lagu qaadan karaa barista la baraayo waynoo iman doontaa iyadu waa dambaysaa insha allahu tacaalana waa ka hadli doonnaa culammada iyo waxay ka yidhaahdeen iyo qowlka raajixaaba insha allahu tacaala mas'aladaa waa sheegi doonnaa laakiin hadda wuxuu ka tilmaamayaa sawaabkiisii iyo ajarkiisii uu ruuxu doonaayey waa inaanu qarad adduunyo aanu iskaga baabi'in ee sawaabkii oo dhammaystiran si uu aakhiro ugu helo yacni xataa inaanu xoolo ku qaadan ayaa u fiican bisarfi nadar marka waxay ma bannaan tahay mise ma bannaana iyadaan la gaadhinba laakiin ujeeddooyinkan kale hadda marka aan ujrada ahayn ama madaxtinimo inuu ku helo ama inuu dadka kula murmo ama inuu dadka kaga korreeyo ama jaah inuu ku helo taas iyadu waxay noqonaysaa mid yacni xaaraan aan bannaanayn bay noqonaysaa iyadu mid xaaraan oo aan bannaanayn ayay noqonaysaa marka si sawaabkiisu ugu dhammaystirmo xataa waxa weeye isagaan waxba shardisan hadyada haddii wax loo siiyo oo waxa loo siinaya ay tahay barista cilmigaas yacni marka uu barayey waxa marka u fiican oo u fadli badan inaanu xataa hadiyaddaa ka qaadan waa sida u fadliga badan markaasuu sheikhu markuu leeyahay walow kaana calaa suurati alhadiyati alatii lowlaa qiraa'atuhu calayhi lamaa ahdaaha ilayh wuxuu ka saarayaa hadiyada aan taa ku dhisnayn oo isagoo aan waxba u dhigi jirinba haddii hadiyadii ka dhexayn jirto ay wax isu hadiyayn jireen oo waxa wax loogu hadiyaynaya aynay ahayn dhigista uu wax u dhigaayo tan noocaasoo kale waa ka duwan tahay waayo waxaa hadiyaddaa loo keenay ma aha inuu yacni wax u dhigayey marka qabuulka hadiyadda la aqbalaayo loogama tegayo markaa loo dayn maayo nebiguna sala allahu aleyh wasalam isagoo dadka cilmiga u dhigaaya oo cilmigii baraya oo xaqii u sheegaya ayaa haddana hadiyada ay u keeni jireen hadiyaddana nebigu waa aqbali jiray kaana yaqbalu alhadiyata wa yusiibu calayha hadiyadda nebigu waa aqbali jiray waana ka abaalgudi jiray yacni ma odhan markaa nebigu sala allahu alayh wasalam marba haddaan wax idin dhigo oo aan diintii idiin sheegaayo wax hadiyadaan idinka qaadanaya ma jirto sidaa kuma odhan sheikhuna markaa itlaaqan uma diidine wuxuu idhi walow kaana calaa suurati alhadiyati qayd buu ku xidho wuxuu idhi allatii lowlaa qiraa'atuhu calayha lamaa ahdaaha ilayh waa hadiyad loo badinaayo inay ku dhisan tahay liajli taas markaa in loogu hadiyeynayo laakiin haddii aynay taas ahayn ama sababtu marka aynay taas aynay ahayn ay tahay cushro wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan hadyaddii in la aqbalo oo laga abaalgudo ayaa fiican haddii waxa weeye ruux aanu xataa xoole uu kaga abaalgudo haddaanu markaa hayn wuxuu kaga abaalgudayaa duco duca ayuu kaga abaalgudayaa inuu u duceeyo waayo ducada lafteeda waa ixsaan oo waxay noqonaysaa markaa samafal bay noqonaysa marka waxay noqonaysaa hadyaddii oo laga sawaabinayo noocaasay soo gelaysa wuxuu soo arooriyey shiikhu laba aayadood waman kaana yuriidu xarsa addunyaa nu'tihi minha kii waxa weeye beerta adduunyada doonaya camalkuu samaynayo ayuu wuxuu uga jeedaa liajli dunyaa nu'tiihi minhaa baa ilaah yidhi wax ka midaannu siinayna aayaddaa hore waxaa ku sugan itlaaq aayadda dambena waxaa ku sugan taqyiid oo waxaa lagu qayday liman nuriidu man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriidu sidaa aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen aayadda mutlaqaa ta muqayadkaa baa lagu xambaaraya yacnii tuxmalu lmutlaqatu cala almuqayada aayadda mutlaqada ah waa aayadda hore eh waxaa lagu xambaarayaa aayadda muqayadada ah waa ta inoo dambeed sheegay oo liman nuriidu qaydkaasaa ku sugan oo waxay noqonaysaa yacnii ku kasta oo camalkiisa adduunye uga jeeda ilaaba ilaa mar walba ilaahay adduunyada kuma siiyo camalkiisa ee kuu doonana waa ku siiyaa kuu doonana kuma siiyo saas aawadeed baa gaalada qaarkood markay la yimaadaan wax wanaagsan ay la yimaadaan qaar xagga adduunyada lagu siiyaayo caafimaadka iyo yacni waxa weeye xoolaha iyo ubadka iyo ayaa loo geliyaa qaarna waxa weeye xaggaa adduunyada laguma siiyo oo gaalada qaarkood marka waa rafaadsan tahay oo adduunyada laftoodii bay ku dhibaataysan yihiin marka labada waxaweye mid waliba dee waxway waa jiraan marka aayadda mutlaqa iyo aayadda muqayadkaa saasaa laysugu xambaaraya wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhu allahi tacaala waxaa abu daawuud ka soo wariyey abu hurayra rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam man tacallama cilman ku kastoo barta cilmi cilmigaasoo mimaa yubtagaa bihi wajhu ullahi tacaala ka mida waxa lagu raadiyo ilaahay wejigiisa iyo raalli ahaanshihiisa lagu raadiyo ka mid ah laa yatacallamuhu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya cilmigaasoo aanu u baranaynin ilaa liyusiiba bihi carada min addunyaa inuu haleelo mooyaane oo cilmigaa ku haleelo sababtiisa yacni bidhaan adduunyo inuu ku haleelo mooye wax kale uga jeedin lam yajid carfa aljannati yowma alqiyaama ma helo udugga jannada maalinta qiyaame ma helo rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiix xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud sheekhuna waxa uu yidhi sanad saxiixu ku soo wariyey wa mithluhu axaadiisu kahiira waxaa la mid ah xadiiskan axaadiis fara badan oo kale ayaa la macno ah oo la mid a oo kala mida inay niyada ka hadlayaan xadiiska culammada qaarkood waa cilleeyeen oo culammadii xufaaddahe mutaqadimiinta bacdi ka mida cilleeyey daaraqudni xaafidkii la odhan jiray iyo abu zurcata araazi xaafidkii la jiray ay ka mid yihiin jamac caynkaasa ayaa cilleeyey xadiiska waxaana loo soo wariyey isagoo marna mawsuul ah marna isagoo mursala loo soo wariyey marka ikhtilaaf baa ku sugan sanadkana waxaa ku jira nin marka fulayx la yidhaahdo oo dacfi ku sugan yahayna waa ku jiraa saas aawadeed baa culammada markaa xufaadda qaarkood ay daciifiyeen xadiiska laakiin sheikhu wuxuu tilmaamay sanadkiisa inuu saxiix yahay bal hadda xadiiska kale ka dambeeyana aan eegno wa can anasin wa xudayfata wa kacbi bni maalikin radia allahu canhum saxaabadaas waxaa laga soo wariyey anna rasuul allahi sala allahu alayh wasalama qaal man talaba alcilma liyumaariya bihi asufahaa'a u kastoo doono cilmiga si uu ugula doodo as-sufahaa'a kuwa waxmagaratada ugula doodo oo ku xidhxidho ka sidaa u bartay cilmiga u doona aw yukaasira bihi alculamaa ama culammada si ugu faano oo cilmi badnaan ugu sheegto yacnii cilmiga u doona aw yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayh ama dadka wejiyadooda si uu xaggiisa ugu soo leexiyo sababta cilmigaa cilmiga u raadiyo u doona falyatabawa' maqcadahu min annaar ha diyaarsado maqcadahu makaanka uu fadhiisanayo makaanu fadhigiisa min annaari xaaluu makaanu fadhigaasi naarta ka mid yahay ha diyaarsado rawaahu tirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi min riwaayati kacbi ibni maalikin ayuu ka soo wariyey wa qaala isagu wuxuu yidhi falyatabawa' maqcadahu min annaar beddelkeeda wuxuu yidhi adkhalahu allaahu annaar ilaahay wuxuu geliyaa naarta ayuu geliyaa xadiiskan laftiisa saddexda saxaabiya laga soo wariyeyba culammada qaarkood waxay sheegeen in sanadka dacfi ku jiro ha yeeshee bacdi ka mida dacfigoodu ma weyna calaa kulli xaal axaadiistan waxay kaloo waafaqaysaa axaadiista kale ee niyada iyo ku soo arooray marka waxaa dhici karta xataa haddii la yidhahdo afraaddu ma asixin majmuucu inuu markaa eh, isbiirsanayo oo isquweynaayo ayaa markaa ka imanaysa waayo dacfiga badankooda ku sugani dacfi weyn ma aha axaadiista markaa dacfigoodu aanu aad u weynaynna hadday tacadudaan way isku oo yuqawwi bacduha bacda barkeedba marka kale waa xoojiyaa adif ilaa daalika adilada soo aroortay ee niyada in ikhlaas lagula yimaado oo riyaaga iyo shirkiga iyo laga tago tilmaamaysa adilada caamkiina waa jirtaa marka cilmiga markuu ruuxu baranaayo waa in ujeeddadu u baranayaa ay tahay yacnii qasad wanaagsan waa inuu uga jeedaa suuu naftiisa jahliga uga qaado waa inuu uga jeedaa suuu cilmiga u nooleeyo waa inuu uga jeedaa siuu ugu camal falo waa inuu uga jeedaa inuu ilaahay ugu dhowaado yacnii qasdiyadaasi dhammaantood waa qasdiyo wanaagsan dhammaanna waa inuu kulmiyaa yacni wuxuu niyaynayaa rafcuuljahli can nafsi waayo cilmigu waa fadiilo waa qurba min alqurbaat fadlu alcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari cala saa'iri alkawaakib waa qurbo ilaahay buu ugu dhowaanayaa wuxuu uga jeedaa inuu ku camal falo daraaddeed wuxuu uga jeedaa shareecada inuu nooleeyo wuxuu uga jeedaa cilmiga inaanu lumin wuxuu uga jeedaa dadka inuu ku anfaco yacni uu markaa dadkii baro cilmigii diinta qasdiyadaa wanaagsan waa in muraadkiisu yahay laakiin hadduu cilmiga u baranayo aad maxkamad fadhiisatid ama u baranaayo yacni waxa weeye aad noqotid adigu markaa mid waxa weeye dadku ay ammaanaan oo weji agtooda dadka agtooda ku leh oo xoola ku shaqaysta oo yacni markaa waxa weeye dadka markaa yacni ku xidhxidha cilmiga oo dadka kula murmaaya oo dadka kula doodaya yacni waxa weeye oo dadka aad ka muuqatid yacni ujeeddada caynkaasa hadduu isleeyahay waxay noqonaysaa qasdi aan fiicnayn bay noqonaysa waana kaa xadiisku sheegaayo oo uu tilmaamayo man talaba alcilma liyumaariya bihi asufahaa aw yukaasira bihi alculamaa aw yasrifa bihi wujuuha annaasi ilayh yani waxay noqonaysaa qasdi madmuum oo xun bay noqonaysaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka